bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamadi waalihi wصaxbihi aجmaciin wulaatu wma jumica balifin wa taa'in masiidatayni wma sumiya bihi minhumaa fayunsabu bاlkasra inta wuxuu ka galayaa wax la yidhaahdo oo dadka hadda u yaqaanaan jamcu اlmuanath الsaalim tasmiyadaas fiihi nadar laakiin waa mashhuur haddane oo magacaas waxaa loo yaqaanaa noocan hadda aan kelayno marka wa ulaat wa ila اulaat waxay ku cadfan tahay ila alasmaaء sita fayurfacu kulu marfuuci bdama wa yunsabu bfatxa wa yujaru bاlkasra wa yujzamu bxadfi اlxaraka ila alasmaaء sita wa ila اlmuhanaa wa jamc اlmudakari saalim wa ulaat waila ulaat wa ilaa ulaat ulaat iyo wamaa jumica bialifin wa taa'in ulaat laguma yani dama laguma macnaha waxa weeyaan wa ulaat wa ilaa ulaat ulaat iyo wamaa jumica wixii lagu jamciyey bialifin lagu jamciyey wa taa'in masiidatayni ee ziyaado ah iyo wamaa sumiya bihi waxay jamacan lagu magacaabay oo minhumaa labadoodii ka mid ah minhumaa bimacnaa ulaat iyo wamaa jumica bialifin wataain fa yunsabu bilkasrati marka e, musanifku wuxuu ka hadlayaa haddaan asmaau sita aan kasoo hadanay muhanana aan ka hadalnay jamc kii afaraad waay e, jamcu lmuanathi saalim ma uusan dhihin liannahu jamcu lmu'anathi saalim waxaan loo dhihin marka hore horta waxaa weeyaan sheygan laga hadlaya mu'anath jamciisa gaarku ma aho mudakar xataa waa ku yimaadaa walidaalika jamcu lmu'anath magacaas fiihi nadar midda kale saalim wax la yihahda ma jiro oo mufradkiisi axyaanan yaxduthu lahu bacdu takhyiiraat sidaa daraaddeed u cadala can qowlihi wailaa jamca muanahi saalim uu ka leexday wuxuu u leexday wamaa jumica bialifin wataain masiidatayn marka waulaat inuu dib maryay ahayd inuu ka bilaabo wamaa jumica wailaa maa jumica wixii lagu jamciya maahina bialifin lagu jamciya iyo wataain oo masiidatayni dheeraad ah iyo waulaat inuu yidhaahdo oo mulxaqaadkii oo macnaha jamacan ka mid eh iyo wamaa sumiya bihi jamaca wixii lagu magacaabo minhumaa min alafdayni marka haddii saasa dhacdo fa yunsabu bilkasrati marka eh, jamcu muanathi saalim aan adeegsano walow maa fiihi min mulaaxadaat eh, jamacaas asiga a ah, inta kale icraabtiisa waa asal oo anahu yurfacu bidama kalmufrad wa anahu eh, yujaru bilkasra caadi waaye hal xaalo keli ah yuu ka baxay oo waa maxay anahu yunsabu badala min alfatxa bilkasra marka halkaas xaalo unbuu ka sheegay intii kale waxa waa ka aamusay waxaa looga aamusay anaha taأti calى اlasli naxwu qowli اllahi tacaala khalaqa allahu samaawaati oo kale waay fiir hadda khalaqa ficil oo ficil maadi a allahu oo faacilki a asamaawaati mafcuulu bihi mansuub calaamatu nasbihi اlkasra niyaabata can اlfatxa ayadoo mafcuul dhacday lannahaa samaawaadkii makhluuqa waa ficilkiia ku dhacay iyadoo mafcuul ah yaa haddana aa la hoos dhigay marka hoos dhigaas waxay ka dhigan tahay markii muanad saalim la joogo in kordhigay ka dhigan tahay saas weeyaan waxaa lamida ah, astafa albanaati cala albaniina astafa albanaati astafa ma ilaahay baa doortay albanaati cala albaniina miyuu ka doortay waa istifhaam inkaari marka istafaa ficilun maadin mabniun calaa fatxa muqadara cala alif litacaduri faacilka allaahu waay albanaati mafcuulu bihi mansuub ilkasra niyaabatan can alfatxa liannahu waxa waay aljamcu aladii jumica fiihi alif wata e, marka kaa jamcu lmuana saalim a la yidhaahdaa hadda haddii aan tacriifkiisa musanifkaa noo sheego wuxuu iri kulu maa jumica bialifin wa taa'in masiidatayni wmaa ulxiqa bihada الجمع fainahu ينصب bilkasra tacriifna wuu noo sheegay xugumna wou noo raaciyey kaas marka waxaa weyaan jamcii ay dadka ku magacaabi jireen jamcu muanath saalim tafsiilaad buu leeyahay bal fiiri shaarixa wuxuu ku sheegi doono wuxuu ri isagoo sharxi ka hadlaya albaab raabicu baabka afaraad oo mimaa kharaja can اlasli asalka wixii ka baxay maa jumica wax lagu jamci weeyaan bialifin wataain lagu jamci zaaidata masiidatayni ee dheeraad e ka hindaatin wa zaynabaatin oo kale waay hindun ay ahayd asigoo mufrad hindi ay tahay yaa alif iyo ta lagu daray hindaat marka saara alalifu wataau almasiidataani sababan lihada aljamci marka hindaatin wa zaynabaatin fa inahu yunsabu isimkaas saas ee waa lagu kordhigaa bilkasra niyaabatan can ilfatxa taquulu waxaad leedahay ra'aytu alhindaati wazaynabaati mid kasta mafcuulun bihi mansuub bilkasra niyaabatan can ilfatxa laleeyahy qaala allahu tacaala ilahi wuxuu uri khalaqa allahu samaawaati wa qaala tacaala astafa albanaati marka isimkaas oo jamciisa sababtiisa alif iyo ta u yahay fii xaala waaxida yowsaara farcan wa baqiyat alaxwaali waxaa weye asalkii waafaqsan yahay fa amaa fi alrafci waaljari isimkaas oo jamcu lmuanathi saalimka ah markii in la godo ama lahoos dhiga la rabo fa inahu cala alasli buu ahaaday oo wax kama bedelno taquulu waxaad leedahay jaaءat ilhindaatu fatarfacuhu isimkaas waad godaysaa bidama wa marartu bilhindaati fatijaruhu isimkaas waad jaraysaa bilkasra alhindaatu faacilu marfuuc calaamatu rafci dama daahira oo macnaha isimkii mufradka ou la ecraab yahay markaad marartu bilhindaati albaaw xarfu jar alhindaati ismun majruuru bilbaa wa calaamat jari kasra wax naaib laleeyahay ma jirto marka eh, jamcan wuxuu ku leeyahay marka ixtiraazaadkiisi waa kana walaa farqa waxaan farqi lahayn bayna an yakuuna inuu ahaado musamaa hada aljamci jamca ninka qofka lagu magacaabo muanathan inuu yahay bilmacnaa muanath inuu ka yahay ka hindin wa hindatin waay hindin hadeertaan lafdigaas macnahu macnahayu muanath ka yahay lafdigana mudakaru ka yahay lafdiga hadda zayd iyo hindi wax udhexeeya ma jiraan labadooda lafdi ahaan mudakar waay laakiin hindi macno ahaanay muanath ka taho waxa loo bixiyaa dumar ah marka dacdi sucaad iyo zaynab iyo hind iyo lafdigooda mudakara macnahana waa muanath oo dumaray magac u yihiin taas nuqdo waayo aw bitaai walaa farqa bayna an yakuuna musamaa hada aljamci muanathan bilmacnaa inuu yahay aw muanathan bitaai inuu yahay ka طalxa iyo wa طalxaatin waay wa طalxaatin fiiri markaan طalxa haddaad tiraahdeed cagsi oo oo hindi waay طalxa muanathun bilafdi mudakaru bilmacna lafdiga muanath buu ku yaho taa u taaniitha ku jirto طalxa iyo usaama laakiin macnaha mudakar ou ka yahay oo magac buu rag u yahay marka wax farqi u dhexee male kulligood isku xugum waay ayib aw bitaa'i aw bitaa'i wاlmacnaa jamiican yacni mu'anathan bitaa'i buu ku yahay iyo wاlmacnaa jamiican ka faatima wa faatimaatin faatima haddii liila labadiiba waa jamcisada inahaa mu'anatha bilafdi liwujuudi taa'i taaniith wliannaha muanaha bilmacna liana almusamaa huwa muanath labadaas waay aw bilif muanathku ahaataa farqi uma dhexeeya almaqsuurati ee la gaabiyey ka xublaa wa xublayaatin xublaa gabadhii uurka laheed waay aw ilmamduudati muanathku ahaayee aliftii dheereed ka saxraa wa zakariyaa ka saxraa wa saxraawaatin fiiri saxraa iyo xubla muanath waay muanath waxay ku yihiin alifta la yidhaahda alifu taaniith alif la yidhaaha jirto alifu taaniithkaas yaa laba usii kala baxdo alifu taaniith almaqsuura xubla iyo alifu taaniith mamduuda saxraa yani xubla iyo dunyaa iyo quswa iyo muanath bialifi taaniith almaqsuura wa xamraa iyo saxraa iyo zakariyaa alifu taaniith almamduuday muanath ku yihiin marka intoodaba waxaa weeyaan waa muanath aw yakuunu musamaahu midka lagu magacaabay inuu yahay farqi u dhexeeya male mudakaran inuu yahay ka istablin wa istablatin waay wa xamaamin wa xamaamaatin fiiri hadda istablin iyo xamaami waa alfaad mudakar ah istabli meelaha guriga iridiisa daashka ka dhisan oo fardaha lagu xero yaa la yidhaahdaa xamaamna waxaa weya meelaha lagu qabaysto oo musqulaha oo qabayska gaar ahaan loogu talagalay xamaam haddaa tiraha qooley waa biduuni shadda xamaam haddaa tiraahdana waa meelaha lagu qabaysto marka xamaam waa mudakar istabl waa mudakar haddana jamcu lmuanas haani maa lagu jamciya marka waxa weeyaan isimkan shardi uma aha oo alif iyo ta jamac uu noqonayo mudakerkiisa mufradkiisa wuxuu yahay laga fiiri maayo mufradka wuxuu noqon karaa muanath lafdan wa macnan sida faatima wuxuu noqon karaa eh, mudakar lafdan wa macnan sida istabli iyo xamaam wuxuu noqon karaa mufradkiisa eh, muanath lafdan wa mudakar macnanka ka talxa wuxuu noqon karaa muanath bilmacnaa wa mudakar bilafdi sida zaynab iyo hindi iyo marka intoodoo dhan jamcan alif iyo ta a lagu jamcinaa icraabtoodana waaxid wada waayo walidaalika sidaasaan la dhehaynin haddii in la tacriifiyo la rabo maa dala calaa akthara min ithnatayni lama dhahay jamcu lmuanath saalim markii la rabo in la tacriifiyo maa dala calaa akthara min ithnatayni aw ithnayni a laleeyahay liannahu waxa weeyaan hadda istablin istablaatin haddii la yidhaahdo maa dala calaa akhara min ithnayni ou noqday ithnataynina faatima faatimaatin waay muslimatin muslimaatin qaanitatin qaanitaatin taa'ibatin taa'ibaatin wahaakada wa kadalika laa farqa waxaan aan farqi u dhexaynin bayna an yakuuna inuu yahay jamacan qad salimat inay nabad gashay binyatu waaxidihi mufradkiisa binyadiisa inay nabad gashay iyo inay nabadgelin wax farqi u dhexeeya male labada waa isku mid ayadoo nabad gashay ka dakhmatin wa dakhmaatin waa dakhma wey midii buurneed iyo dakhmaatin aw tagayarad inay doorsoonto ka sajdatin wa sajadaatin wa xubla wa xublayaatin wa saxraa wa saxraawaatin fiiri haddaan mufradkii sajda jiimka waa reebanay jamciisina sajadaat ku yimid waa la kordhigay marka inan jamcan jamcu muana saalim lama dhihi karo liana mufradahu lam yaslam min atagyiir fi bacdihi wa xubla marka hadda aad tirahdid aliftii xubla oo alifu taaniith almaqsuura ahayd markii la jamciya a loo bedelay xublayaatin alayri aliftan iyo ta'dan dambe dheeraad waay aliftii xublaa u dambaysana ya-a loo bedelay saxraa alifteedii hamsada ka dambaysay hamsadii alifka ka dambaysay waaw baa loo bedelay saxraawaad marka jamcan oo jamcu lmuanah saalim dadka ay ku magacaabaan lama shardiyo sidii jamcu mudakari saalim loo shardinay mufradkiisa inaan wax laga badeen looma shardiyo mufradkiisa tagyir waa ku dhici karaa waxa weeyaan saalim waa noqon karaa muxuu raba ha ahaado alaa taraa miyaadan arkaynin ana alawala midka horo muxarakun wasatuhu wasadkiisa waa la xarakeeyey sajda sajadaatin jiimkaasa ujeeda waa la xarakeeyey wathaani midka labaadoo xublaane qulibat alifuhu xublaa alifteeda ugu dambaysa yaana loo bedelay wathaalith alaa taraa ana thaalitha qulibat hamsatuhuna waxaa loo bedelay waawan waaw baa loo bedelo saxraa hamsadii u dambaysay walidaalika cadaltu waxaan ka weecday can qowli akharihim badigood qowlkoodu oo ay ku qowleen jamculmu'anath saalim ay yidhaahdeen oo ma dhihin aniga jamculmu'anath saalim kama cabirin ilaa an qultu baan u weecday oo aljamcu bilalif wataai aan iri liacumma inaan caam yeelaana saas u iri jamca almu'anathi mu'anathka jamciisoo faatima iyo faatimaatin ah iyo wa jamca almudakari mudakar jamciiso alifita lagu jamciyo istablaatin ah say meesh usoo wada gasho iyo wa maa inan jamciyo salima fiihi lmufradu mufradkiisa ou nabad galay sidii dakhma iyo dakhmaatin iyo wamaa tagayara wuxuu doorsamay sidii sajda iyo sajdaatin intaas inan soo hoosgeliya awgeed yaa waxaan idhi maa jumica bialifin watai masiidatayni aan idhi oo ma dhihin jamcu lmuana saalim saas haddaan dhihi laha jamcu lmuana saalim waxay noqon lahayd isdablin iyo dalxa iyo in laga bixiyay noqon lahayd tanna way soo wada gelaysaa taas nuqdo waay nuqdada kale waqayadtu alalifa wataaa biziyaada waqayadtu waan ku qayday alalifa iyo wataaa biziyaadati baan ku qayday liyakhruja inuu baxo naxwu beytin iyo wa abyaatin iyo wa meytin wa amwaatin inuu baxo markaan iri alifta iyo ta'da waa inay dheeraad yihiin waxaan ugu qeyday in hadday ta'da asal tahay alifka uu ziyaada yahay inuusan jamcuusan noqonayn jamacan ama ta'di waa ziyaada laakiin aliftii asal noqotay jamacan lama jamcinayo buu ku leeyahy hadda fiiri beyt markii la jamciyo beytka guriga lagu hooyanayana waa la yidhahdaa beyt mina shecrina waa noqonaysaa laakiin beyt min ashicri in abyaad lagu jamciyaa fiican beytka lagu hoyanana buyuut in lagu jamciyaa fiican ayib beyt markaad tiraahdid hadda mufradkii taa ku jirto markii la jamciyey abyaad alayiri alifta dheeraad waa tahay sax laakiin tadi dheeraad maaha liannahu tadii mufradka ku jirtay oo ta dheeraadka ahayd yaa alifka laga dib mariyey marka axaduhumaa zaa'id laakiin taadii asal noqotay marka abyaad jamcu muanasaari ma ah jamcu taksiir weeyaan oo haadihi abyaatun wa qultu abyaatan alaleeyahy abyaatin lama dhahay wa nadartu ilaa abyaatin alaleeyahay meyd waa lamid wa amwaat wa sawt wa aswaat fiiri sawt tadeeda sawtka waa asal haddii aswaad lagu jamciyo alif dheeraad waa lagu soo daray laakiin tadiya asal ah annagana waxaan rabnaa jamacan markii la jamcinaya aliftii ta'da inay wax cusub yihiin ayaa la doonaya fa inna taa fiihimaa ta'da labadooda ku jirto oo beyt iyo iyo meyd ku jirto asliya waay fa yunsabaani bilfatxati baa lagu nasbina cala alasli oo jamcan oo hadda kaadayna ma ah taquulu waxaad leedahay sakantu abyaatan guri baan aan degay wa xadartu amwaatan meydyaal baan u xaadiray qaala allahu tacaala wa kuntum amwaatan fa axyaakum wa kuntum waxaad ahaydeen amwaatan dad aan jirin oo macduumiin ah fa axyaakum marka kuntum min kaana kuntum ficil maadi mabniun cala sukuun liitisaalihi bidamiir rafci mutaxariki wa taa ismu kaana mabniyun calى dm fi maxali rafci wاlmiimu calaama جمع dukuur amwaata khabaru kuntum mansuub calaamatu نسب fatxa daahira haddii جمع lmuanad saalim ahaan lahayd wa kuntum amwaatin a la dhihi lahay oo kaana yunsabu bilkasra markaa fatxa lagu nasbiye waxay noo cadaatay inaysan ku jirin wa kadaalika midkaas waxaa lamid e naxw qudaatin iyo wa qusaatin yaa lamid e fa labadaas ku jirto wa in kaanat zaa'idatan ziyaada ha ahaatee haba ahaatee ilaa ana alalifa alifta oo fiihimaa guzaad iyo qudaad ku jirto asliyatun weeyaan liannahaa munqalibatun waxay ka soo wareegtay can aslin alaa taraa miyaadan arkaynin ana alasla qudayatun wa gusawatun ay ahayd marka fiiri qudayatun wa gusawatun markay noqotay aalili taxaraka xarfu اlcilati وانفتح maa qablahu faquliba xarfu cilati alifan fasaara qudaatan wa gusaatan waa cilad sarfiya awa inay haddaa qudaatun alifteeda ya ka soo wareegtay waxaa kugu daliil ah liannahaa min qadaytu wa ghasawtu fiiri labadoodaas tun ya ay ka timid alifta oo qudaad ku jirtana waxay ka timid asalkeeda ya gusaad alifteedana waaw bay ka timiday ficilkaa ku cadaynaya hadda fiiri qaala alifteeda waaw ay ka timiday lidariil mudaarici yaquulu baaca alifteedana ya bay ka timidoo lidaliili yabiicu ama masderkii qowlan iyo baycan falamaa taxarakat ilwaaw waawdii markay xarakowday oo la yiriyey guzawa markii la yidhi io walyaau qudaya wanfataxa maa qablahumaa qulibataa alifayniya loo gidiyo ayadoo qudaya iyo khusawa ahayd yaa waxaa layidhi taxaraka xarfudhinta wanfataxa maa qablahu falidaalika yunsabaani bilfatxati baa lagu nasbinayaa cala alasli taquulu waxaad leedahay ra-aytu qudaatan wa khusaatan yaad leedahay oo tadaas hadda qudaatan iyo wa khusaatan waxa weeyaan eh, waxa weeyaan ta'daas asal oo dhe eh, ziyaado waa ta'da qudaatin ku jirto laakiin alifkaa asal noqday khulaasatu lqowl jamacanoo alif iyo ta lagu jamciyey musanifkana uguma horeynin wax saas isticmaalo ibnu maalik wamaa bitaa wa alifin qad jumica yugsaru fi ljari wa fi nisbi maca buu yiri asi naftigiisa ibnu maalik jamculmaansaali ma dhihin laakiin ninka mubtadiga ayaa ah ajruumiga iyo mumtaminkooda loogu soo dhoweeyaa laakiin mulaaxadaadkaasaa ah ka jirta awgeed qolana waxay leeyihiin jamcu lmu'anah saalim bimathaabati calamin calaa hada aljamci bisarfi الnadari can cadami tawafuri hadihi shuruud oo waxa weeyaan magac bay u tahay mooye macnaheeda dalaaladiisa saas ma ah khulaasat qowl isim kasta oo jamciisa sabab u yahay alif iyo ta dheeraad ah waxa weeyaan wuxuu ka mid yahay midka xuruuf ma ahne xarakaada la xarakaadkiisana waa wada asal ilaa fi xaali nasbi oo markaas taas uu farac ka yahay intaa keli a yaad ka ogaanaysaa dayib inta waxaan ka gelaynaa wamaa laa yansarifu fayujaru bilfatxati naxwu biafdala minhu ila maca al biاlafdali aw اlidaafati naxwu biafdalikum inta waxaa laga gelayaa alismu aladi laa yansarif isimka laa yansarifka ah icraabtiisa waxa weeyaan mufradkou la mid yahay ila fi xaalatin waaxida wa huwa calaa cagsi jamci اlmuanath الsaalim kayfa waxaa lu leeyahay ismu aladi laa yansarif iyo isimka munsarifka ah fi xaalati الrafci wa fi xaalati الnasbi isku mid waay oo waxaad leedahay jaaa muxamadu wa jaaa axmedu axmed maa laa yansarif waa muxamedna munsarif waa kulligood damaal iskula goday inkastoo midna tanwiinsan yahay midna tanwiin uusan aqbalayn ra-aytu axmeda marartu ra-aytu muxameda waa isla mid ayagana craabta xagga nasbada laakiin fi xaalati aljari yaa markii in kasra lagu hoos dhiga la rabaa fatxa lagu hoos dhiga calaa cagsi jamci muanath saalim wamaa laa yansarifu wailaa wa ilaa maa laa yansarif ila alasmaaa sita wاlmuthana wa jamca almudakari saalim wa kadalika wamaa jumica bialifin wa taa'in waxaan ilownay inaan ka hadalno oo musanifkana uu ku darin sharximina wuxuu ka soo sheegay wa ulaad iyo wamaa sumiya bihi minhumaa iyuu matniga ku sheegay sharaxa inuu faahfaafiyay ahayd ma uusan faafinin marka wuxuu leeyahy jamcu lmu'anath saalim aan iska isticmaalna magacaase wuxuu leeyahy mulxaqaat mulxaqaadkii waxa weeyaan labo mid waa ulaad ulaat waay waawga laguma dhawaaqay ulaat wa ulaatu اlaxmaali ajaluhuna an yadacna xamlahuna ulaat ulaat waxa weeyaan mulxaq biاljamci اlmuanath الsaalim limaada liannahu laa mufrada laha min lafdiha iyadoo jamaca unbaa la arkay mufrad ma qabto sidii uluu aan niri mulxaq bijamci mudakari saalim yaan ulaatna waxaan leenahay mulxaq bijamci muana saalim ko wamaa sumiya bihi minhumaa iyo wixii lagu magacaabay jamacana qof lagu magacaabay mathalan carafaat oo kale adricaad oo kale u fiirso carafaat iyo adricaad jamcuna saalim ma ah liannahu carafaadku tusin maysa magacu magacuma hal makaan ay magac u tahay ayadoo mufrad ah yay ku timid calaa suurati اljamci marka ucriba bicraabi اljamci wa huwa laysa xaqiiqatan min aljamci aladii oo jumica bialifin wa taa-in marka haddaad tiraahdid sakantu carafaatin aada leedahay icraabtu waxay kala mid tahay sidii asamaawaat iyo albanaad loo icraabay laakiin waa mulxaqoo liannahu mufrad waay adricaadna waa lamid waa meel magaceeda labadaasuu mulxaqaad leeyahay haddii qof lagu magacaabo gabar baaba magaceeda muslimaad lagu magacaabay fiiri marka muslimaadkaas hadii mufradkeeda hadii jamcu muslima tahay jamcu arsaalim oo saxiixa waay haddii laakiin hal qof muslimaad lagu magacaabay mulxaq baa lee liannahu mufrad waay marka intaas musanifka waxay ahayd inuu sharaxa ku soo celiyo laakiin kuma uusan soo celinin waxa weeyaan sharixii buu ugu tegay matnigii horo you ku dhaafay ayib marka aan aan ugudubno maalayansarifki marka w maa laa yansarifu waxa weyaan w ilaa maa laa yansarifu mid kastaba asmaadii xarakaa la ecraabaa ilaa maa laa yansarifu isimkii aan sarfismaynin mooye oo isimkaas fa yujaru bilfatxati baa lagu jaraa naxwu biafdala minhu waxaad leedahay marartu baf biafdala min khaalidin aada leedahay marka fiiri badaasoo xaraf jaar ah isimkan ay gashay inuu hoos dhigna sidii bismi illaahi loo hoos dhigay marartu bimuxamadin badeed si looga hoos dhigaa in lahoos dhigaa la rabay marka lama hoos dhigin hoos dhigi meeshii laga rabay fatxa la saaray marka waxaa leey majruur bilba wa calaamatu jari lfatxa niyaabatan can ilkasra liannahu ismu laa yansarif limaada saara isman laa yansarif baab kale waa taas liannahu baabkaas musanifka aakhir alkitaab ama aljus alakhiir yuu ku keeni doonaa laakiin hadda waxaan rabnaa meesha in la fahma keli ah maa laa yansarifka fii bacdi alwujuuh wuxuu ka mid yahay waxa la icraaba icraabta furuucda ah oo waxa weeyaan maadaama ism mufrad uu yahay kaana xaquhu an yujara bilkasra fabadla min dalika jura bاlfatxati niyaabata can اlkasra faاlfatxa huna farcu can اlkasra marka fayujaru isimkii maalaa yansarifka waa la hoos dhigaa biاlfatxati naxwu qowlika biafdala minhu aa tiri marartu biafdala minhu ilaa maca al al inay gasho mooye naxwu biاlafdali haddii isimkii maalayansarifka ahaa oo kaana yujaru bilfatxa hadday al gasho caadi buu ku soo noqonaya yujaru bilkasradiisi asalka ahayd oo marartu bilafdali minhumaa aada leedahay marka bilafdali albaaw xarfu jar alafdali majruur bilbaaw calaamatu jari kasra daahir sababtana waxay tahay isimkan maalayansarifka ah waxaa awalba jura bilfatxati lisababi mushaabahatihi alficla markii al gashay alna min khawaasi alasmaa ay ka mid aheed mushaabahadiisay aad kaga fogeysay oo marka isimnimadii ay ku soo celisay aw alidaafa ilaa maca alidaafa isimka maalaa yansarifa a fatxaa lagu hoos dhigaa ilaa inay algasho ama idaafa ay gasha maahan naxu biafdalikum marartu biafdalikum haddaad tidhaahdid hadda fiidi afdala kum lama dhihin afdali aa la yidhi liannahu afdalki waa le waa la hoos dhigay bisababi mudaafati bisababi idaafatihi ila alkaaf marka biafdali biafdali albaaw xarfu jarin afdali ismu majruuru bilbaa calaamatu jari kasra daahira afdali mudaafu alkaaf mudaafu ileyh sidaasaa laleeyahy ayib markaasuu yiri shaarixa طabcan isimka maalayansarifka waa noo imaan doonaa soo faahfaahsan laakiin hadda musanifka meeshan waxaa loogu sheegay keli min baabi tanbiih calaa icraabihi albaab alkhaamisu baabka shanaad oo mimaa kharaja wixii ka baxay kamid eh ah can ilasli ka baxay maa laa yansarif waa kamid eh ama albaab alkhaamisu baabka shanaad maa laa yansarif weeyaan wa huwa maa laa yansarif waxaa la yidhaahdaa maa fiihi cilataani farciyataani wax laba cilo oo farci ay ku jiraan oo min cilalin tiscin todoba sagaal cilo ka mid ah aw waaxidatun ay ku jirto oo minhaa min cilali tisci taquumu maqaamahumaa ama hal cilo labadii cilo u dhiganto yaa ku dhex jirto faalawalu midka hore labada cilo ku jirto ka faatima oo kala waay fa inna fiihi waxaa ku jirto atacriifa wa taaniih faatima waa macrifo midda kalena waa muanath wa humaa cilataani labadoodaas waa laba cilo farciyataani ee farci ah can اtankiiri w اtadkiir lianna waxaa lagu leeyahay isim kasta asalka nakira u asal ah walidaalika waxaad arkaysaa binisbati اlmakhluuqiin waay nakira asal u ah annaga ma nakirna la dhalay fulaan waa la dhalay wiila loo dhalay unbaa laleeyahay laakiin kadib baa magac loo bixinaya marka nakira asal waa kow marka kownu lismi calaman cilo weeyaan oo asalkiisii oo nakiradeeda ka baxsan ko taأniidkana cilo waay liأna التأniid farcu can التadkiir alaa taraa ana umana xawaa khuliqat min aadam wاlaslu lbani aadam huwa aadam walidalika abulbashar yaa la yihahda fakownu اlsmi muanatha cilaة min alcilal alati tamnacu الsarfa w thaani naxwu masaajida weeyaan thaanida waxaa weyaan cilada keligeed oo labada cilood u dhiganto midna wuxuu labadii cilo midka ku jirta faadimuu ku miithaaliya waa badan yihiin laakiin mithaal ahaan waa midaan dambo hal cilo oo labada cilo u dhigantana masaajid waa naxw masaajida wamasaabiixa fa inahumaa jamcaani waa laba jamc waاljamcu farcu can اlmufradi asalka waxaa weeyaan almufrada u asal lannahu sheyga lama jamciyo ilaa marka in loo helo mid labaad iyo mid saddexaad in loo helo mooye marka al aslu an yakuuna shayu mufradan saasaa asal u ah kadib yatacadad idan aljamcu waa farcu can ilmufrad ko wa siiqatuhumaa masaajid iyo masaabiix waa mafaacil iyo mafaaciile siiqatu muntaha aljumuuc wa jamacyaalkaa ku dhammaado wa macnaa haadaa macnaheeda taas waxay tahay ana mafaacila oo masaajid ah iyo wa mafaacilo masaabiixa waqafat iljumuucu jumuucdaa ku istaagtay cindahumaa wantahat ilayhimaa ayagay ku dhammaatay falaa tatajaawasuhumaa jumuucda ayaga ma dhaafto falaa yujmacaani maratan ukhraa jamc kasta oo mafaacil ama mafaacila ku yimaada mar damba lama sii jamci karo laakiin bikhilaafi ghayrihima min aljumuuc jumuucda kaloo labadan wasan waxaan ahayn ku yimid waxa weeyaan way ka duwan yihiin fa innahu qad yujmacu in la jamciyaa la arkaa taquulu waxaad leedahay kalbun oo mufrad ah waxaad ku jamcinaysaa aklub yacni eeyayaalo ka falsin iyo aflus oo kale waa huma taquulu waxaad leedahay aklub oo jamac ah ayaad waxaad ku sii jamcinaya akaarib oo afaacil ah marka fiiri jamcu ljamca buu noqday akaalibti walaa yajuusu fi akaaliba oo mafaacila ah an yujmaca bacdu mar kale in loo jamciya ma banaano wa kadalika acrub iyo wa acaaribna waa lamid carab acrub acaarib mafaacil weeyaan falaa yajuusu fi acaariba ma banaano an yujmaca kamaa yujmacu aklub si loo jamciyey calaa akaalib wa aasaal la jamci calaa asaa'il marka isimka hadduu asaa'il oo mafaacil uu ku yimaado lama dhammayn karo marka lama sii jamci karo fa kaana aljamca waaba asigoo qad takarara fiihimaa waxau markaa tiraha mafaacil iyo mafaaciil waa asoo jamacnimadii laba joor lasii jamciyo uu lamid yahay laakiin waxaad ogaataa macnaheedii saas ma aha jamac kasta oon mafaacil iyo mafaaciil ku imaanin waa la jamci karaa laba jooraa la jamci karaa ma aha macnaheedi hadda mathalan beyt haddaad buyuud ku jamcisid buyuud lama sii jamci kara meel kaloo la geeya ma laha haddaad eh, ra'si aad jamcisid ru'uus ku jamcisid jamc kale lamas macnaheedi ma aha kulu jamcin maa cadaa mafaacil mafaacili juz jamcu maratayn macnaheedi saas ma ah laakiin waxaa la arkaa bacdu alasmaa tujmacu calaa akthara min mara laakin mara idaa wasalat ilaa mafaacil aw mafaaciil mar damba raja lagama qabo in lasii jamciyo saas waay wa kadalika saxraa wa xublaa na waa lamid oo waxaa weeyaan kadalika masaajid iyo mafaacil waxaa lamid eh saxra iyo xublaa fa ina fiihimaa waxaa ku sugan ataأniitha waa cilo wa huwa farcu can atadkiir wa huwa taأniithu laazimu waa muanath waa laazim munazalun waxaa la dejiyey luzuumuhu mansilata taaniithin thaanin muanath labaad asoo la taaniithiyaa loo malaynaya markaasuu wuri fiiri hadda haddii aad tiraa muslima muslima muanath waay laakiin muanathka waa laga bixi karaa muslim baa la dhihi karaa oo mudakara isu bedelay qaaima waa muanath qaa'im baa lagu mudakarayn karaa laakiin isimka haddii alifu taaniith uu muanath ku noqdo sawaaun kaanad maqsuura aw mamduuda mar kale lagama bixi karo hadda xubla alifka haddaan ka jarno xubla aan irahda mudakar ma noqonayso saxraa ay aheed haddaan hamsada ka jarna saxraa aan irahda muanathkeeday ku baaqi tahay bikhilaafi almuanathi bitaa idaa xudifa taxawala ilaa mudakar a suuragal ah marka sidaas awgeeda waxaa layihi kulu ismin unitha bialif الtaأniith faina fiihi cilata taquumu maqaama alcilatayni wa kaanaka anathahu maratayn laba joor in la taaniithiya aad moodaa walihaada albaabi baabkan asigee makaanun uu leeyahay yaأtii sharxuhu ou imaan doono fiihi in shaa allahu tacaala wuxuu weyaa baabu jamci اlmuanath saalim oo mufasal biqawaacidihi wa axkaamihi wa cilalihi waa imaan doontaa marka kan waxaa laga rabaa an yakuuna ladayka ana alisma ida kaana gayra munsarifin annahu fi xaalati اljari yujaru biاlfatxati badala min alkasra intaa keliya unba hadda booskan laga rabaa ayib wa xukmuhu waxa weeyaan isimkan maalayansarifka an yujara biاlfatxati in lagu jaro weeyaan niyaabatan can kasrati iyadoo kasraka ka xamaluu jarahu waxay ku ximbaareen calىa nasbihi bimacnaa jacaluu annasba niyaabatan can ileesh can ilkasri kamaa cakasuu dalika saastasi u cagsiyeen fi lbaabi asaabiqi sidii jamcu lmu'anath saalimba ay yidhaahdeen kasradiisa waxay naa'ib ka tahay fatxadii kana fatxadiisaa kasra ka naa'ib noqotay saas weeyaan idaa qulta hadaa tira ra'aytu faatimata wa masaajida wa masaabiixa wa saxraa'a qaala allahu tacaalaa wa awxaynaa ilaa ibraahiima wa ismaaciila wa isxaaqa wa yacquuba oo kale waay ayib hadda fiiri meesha uu ku yiri idaa qulta fataftaxuhumaa kamaa taftaxuhaa saad u kordhigi jirta idaa qulta haddaad tiraahdid ra-aytu faatimata wa masaajida wamasaabixa wasaxraa saas wa qaala allahu tacaala wa awxaynaa ilaa ibraahiima wa ismaaciila wa isxaaqa wa yacquuba ambiyada magacyaalkooda boqolkiiba sagaashan waxa weeyaan maalayansarif liannahu laba cilaa ku dhex jirto cilo waa calamnimada calamka inuu farac yahay oo macrifadii inay farcani tankiir tahay waa soo sheegnay ciladaba labaadna waa acjaminimo waay magacda ambiyada ah waxa weeyaan waa hayru carabiya marka luqada hadda aan ka hadlaynane waxa asalku ah magacyaalka inay carabi ahaadaan macnaheedii ma aha carab carabigaa ka asalsan luqada kale oo acjamiga ayadaa ka asalsan ma aha laakiin lugadan waxaa asal u ah an yakuuna kulu ismin carabiyan walidaalika fakulu ismin warada fi hadihi luqa fi hadihi اluga wa hwa gayru carabiyin fahuwa cila hadda ibraahim iyo ismaaciil iyo isxaaq iyo yacquub waxa weeye ambiyo waa kulligeed waa waa waa aclaam oo waa lawada yaqaana waa ambiyo ilaahay oo in la rumeeyo waa min arkaan اliimaan haddana cajaminima ku jirto marka ilaa xarfu jar ibraahima ismun majruuru biilah wcalaamatu jari lfatxa niyaabatn can lkasri liannahu ismu laa yansarif wاlmaanicu lahu min asarfi alcalamiyatu wاlcujmatu ala leeyahay ismaaciil isxaaq iyo yacquub waa lawada mid marka magacyaalka dhan oo sidaas ah wixii laakiin isimka hadduu cajami yahay markuu maalayansarif noqonaya afar xaraf wax ka badan inuu ahaado waay walidaalika nuux waxa weeyaan hadda maalaa yansarif ma aha munsarif waay maca annahu waa isim acjami ah waxaa loo sarfiyey liannahu bicibaara can halaathati axruf luut waa lamid luutun nuuxun ilaa luutin ilaa nuuxin alaleeyahay oo isimkii mufradka liannahu waa saddex xarf wa qaala allahu tacaala ilaahi wuxuu yiriyey wa qaala allahu tacaala yacmaluuna lahu maa yashaau min maxaariiba wa tamaathiila yacmaluuna lahu waxay u samaynayaan maa yashaau waxuu doono oo min maxaariiba wa tamaathiila ah ilaahay nabiyullaahi sulaymaan ee jinnigayu u sakhiro awoodii oo jinniga lagu adeegsalahay buu ilaahay siiyey marka waxay u samayn jireen baa layidhi maxaariib iyo tamaathiil waxyaalaha suwarka bani iyo waxyaalaha la masawiro iyo tamaathiil waxa weeyaan qofkii oo dhagax laga sameeyo laga qoro ama buur laga qoro ama dhooba laga sameeyo tamaathiilka waxaas waay maxaaribna waxa waay meelaha lagu cibaadeysto oo sida hadda masaajidka mexraabkiisa iyo meelaha oo kale waay marka fiiri minti ayadoo ay gashaa maxaariiba la kordhigay maxaariibi lama dhihin wa tamaathiila wa tamaathiilin lama dhihin marka leesh waxaa lee isimka maalaa yansarif waa liannahu jaa calaa wasni mafaaciil ay ku wada yimaadeen maxaariib wa tamaathiil mafaaciil bay ku yimaadeen marka isimka haddii saas ou noqdo marka min xarfu jarin maxaariiba ismun majruuru bimin wa calaamatu jarihi lfatxa niyaabatan can lkasra لأnhu ism laa yansarif wاlmaanicu lahu min الsarfi siigaةu muntaha اljumuuc a la leeyahay inuu isimka ku yimaado jamc laa yumkin an yutajaawaza canhu ilىa jamci aakhar cilo weeyaan sidaas ale wyustathnaa min dalika midkaas waxaa laga soo reebaa suurataani ixdaahumaa labadaa suura midkood an tadkhula calayhi al al inay gasho weeyaan w athaaniyatu midda labaad an yudaafa in la idaafeeyo waay isimkaas markii oo fatxa lagu hoos dhigaa waxaa laga soo reebaa laba suuro ixdaahumaa an tadkhula calayhi al al hadday gasho meeshii fatxada lagu hoos dhigi lahay ma jiraysee kasra caadi ha lagu hoos dhiga wathaaniyatu midda labaad an yudaafa in la idaafa ilaa maa bacdahu fa inahu yujaru fiihimaa isimkii waa la hoos dhigaa bilkasrati cala alasli buu ku imaanaya فاlأuulىa naxو qowlihi tacaalى w antum caakifuuna fi اlmasaajidi wاlxaal antum caakifuuna aatiin kuwa ku nagaanayo fi اlmasaajidi antumti waa mubtada oo damiir mabni fi maxali rafcin caakifuuna waa khabaru mubtada marfuuc bilwaawi niyaabata can dm lannahu jamcu اmudakar saalim wnuunu ciwad can tanwiin fi ism mfrad fi اlmasaajidi fi xarfu jarin almasaajidi ism majruur bfi wcalaamatu jarihi اkasra niyaabatan لا في xرف jر المساaجد اسم مجrور بفيه cلاaمة jر kسرة ظاaهرة wixii la dhihi jiray مجrور بالفتح نيaabة عن kسرة ma jiraan leesh oo masاaجida waaba مaفاacile maxaa loo sarفiyey al baa gashay ashi markii gashay dacfigii oo isimkaas inuu ficil shabaha u dhoweyn laheedaa laga zuuliya isim caadiga lagu soo celiyey w الthاaنiyaةu mida labaad oo idaafadaa في axsani تaqwiimin weeyaan hadda axsan afcal wa oo afdalay lamid tahay waana la hoos dhigay marka ma fii baa hoos dhigtay markaa luu leeyay fii ma hoos dhigan liannahu fii waa xaraf jar hadday fii hoos dhigi karto ba'dii biafdala ku jirtana way hoos dhigi lahayd laakiin maanta waxaa lagu hoos dhigay axsantaas liannahu mudaafun ilaa maa bacdahu axsani mudaaf taqwiif mudaafun ilayhi majruur marka isimka maalayansarifka ah yujaru biاlfatxati niyaabatan can اlkasra ila fi xaalatayni uulaahumaa an tadkhula calayhi al fainahu turjicuhu ilaa aslih wakadalika idaa udiifa hadduu isimka maalayansarifka mudaaf noqdo w hadduu mudaafu ilayhi noqdo maya hadda fiiri wa idaa xuyiitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha fiiri biaxsana ba'di way ku jirtaa axsanana way kordhigan tahay maalaa yansarifa laga dhigay oo sideeday ku baaqi tahay liannahu leesh liannahu biaxsana ma idaafaysna minha jaari majruur waayo lama idaafayn karo markaasuu musanifku wuxuu uri wa tamthiilii miithaalintayda fi lasli matnigii biqowli aan ku miithaaliya biafdalikum awlaa wuu ka fiican yahay min tamthiili bacdihim biqowlii ay ku miithaaliyeen marartu bicuhmaanina yacni isimkii maalayansarifka ah oo la idaafay aniga waxaan ku miithaaliyay biafdalikum qaar naxwiyiinta kamidana waxay ku miithaaliyeen bicuhmaanina markaasuu leeyahay miithaalkooda wax badana ka soo noqda keygana musaalim weya saalim min kuli almu'aakhadaat fa ina alaclaama aclaamti laa tudaafu lama idaafeeyo xataa tunakara intii laga nakireeyo ayib fa idaa saara naxwu cuhmaan cuhmaan iyo wixii lamida nakira hadduu noqdo zaala minhu waxaa ka zuulay axadu sababayni laba sabab midkood labadii sabab midkood almaanicayni lahu ka reebaysa min asarfi wa huwa alcalamiyatu weeyaan fa dakhala wuxuu galay fii baabi maa yansarifu ismi oo sarfimsamaayow noqday walaysa alkalaamu fiih kalaamkan annaga isimka waxaan ka hadlaynaa maalayansarifka eh midka munsarifka maba ka hadlaynabo marka haddii layidhaha maratu bicuhmaanina ma noqonayo isim oo maalayansarif oo la idaafay ma noqonayo liannahu hadduu calamnimo ku baaqi yahayna idaafo ma aqbalay haddii la nakireeyey oo ayi cuhmaan lagala jeedane maalayansarif ma noqonayo marka labadii marka haddii idaafada la idaafay inuu nakireeyaha u daliil ay tahay hadduu nakira yahayne hal cilaa ku soo hartay oo ahayd ziyaadat alif wa nuun faqad ciladii calamnimadaa ka zuushay marka haddii isimka calamnimada ka zuusho maalayansirif ma ah marka mithaalkii maba soo geli karabo bikhilaafi afdala way khilaafsan tahay on anigu ku mithaali buu leeyahay fa ina maanicahu afdalkaas midka ka reebay min asarfi asifatu wa wasnu lficli waay sifa iyo wasnu lficli wahumaa labadaa sifane mawjuudaani fiihi afdalkii way dhex joogaan adaftahu idaafay am lam tudifhu haba idaafayna isku mid weeyaan yacni musanifka waxa weeyaan dariiqadii mutaakhiriinta a iyou raacay mutaakhiriinta waxaa lagu yaqaanaa difaacaad iyo istimaata sida ayaga aan loo qabsanin ama suuradooda inay saliim tahay waxa weeyaan taqyiidaad iyo idaafaad inta aan lagaa soo gelin inta aan lagaaga imaanin waxaa naxwada laga dhiga taqyiidaad ayada dhan oo xataa laa yuujada linaqdi manfadun ilayka waa fiican tahay qofka wa inuu taxriiriyo laakiin ilaa hadi xad ma aha oo hadda kitaabkan mukhtasarka jiddan ah in difaacan can mithaalin waaxid safxa lagu dhammaystiro waa laga fiican yahay in la ishaaro la yihahdo wa biafdali biafdalikum awlaa min tamthiili bacdihim bicuhmaanina in meeshaas lagu dhaafo ninka shaarixa asigaa xilka marka qaatay ayib wakadalika tamthiili bilafdal aan ku miithaaliyey yaa awlaa min tamthiili bacdihim ka fiican biqowlihi ay ku miithaaliyeenoo ra'aytu اlwaliida bna اlyaziidi mubaarakan shadiida biacbaa'i اlkhilaafati kaahiluh ay yidhaahdeen ra'aytu waan arkay alwaliida yaan arkay ibn اlyaziidi ahay mubaarakan xaal uu yahay mid labaarakeeyey la barakeeyey shadiidan kaahiluhu garabkiisana uu adag yahay biacbaai اkhilaafati khilaafada culayskeeda in la qaadana garabkiisa uu adag yahay macnaha xilki qaadi karo marka wuxuu leeyay musanifka mithaalkaas wax badana ka soo noqday liannahu yaxtamilu waxaa suuragal eh an yakuuna inuu yahay qadara fi yaziida inuu qadaray ashiyaaca bimacna shuyuuc hadda wuxuu u jeedaa eh, ra'aytu lwaliida bna lyaziidi yaziidkaas oo isim laa yansarif ah calamnimo iyo wasnulficli a ku jirto lianna wasankan oo yaziid oo yafcal ah ficilku gaar ku yahay marka isimkii ku yima zaada yaziidu ficil mudaaric waayo asagoo yaziidu ficil mudaarica nin lagu magacaabay marka cilo waay an yantaqila اlismu min awsaanihi almacruufati alkhaasati bihi ilaa awsaani اlficli inuu aado waa cila marka yaziid maa laa yansarif waay licalamiyatihi wa eesh wa wasni اlficli asagoo maa laa yansarif ayaa alla geliyay oo wuxuu ra-aytu اlwaliida bna اlyaziidi waxay ahayd haddii al ay ku juri lahayn ra'aytu lwaliida ibna yaziida ala dhihi lahay oo ibni mudaaf yaziida mudaafule majruur bifatxa niyaabatan can kasri anahu ismu laa yansarif wاlmaanucu lahu min asarfi alcalamiyatu wasnu lficli ala dhihi lahay laakiin asoo maalaa yansarif ahay yaa alla geliyey markaasay kasra ku celisay marka qolaa u daliishteen ayib markaasuu musanifku wuxuu leeyahay liannahu yaxtamilu waxaa suuragale an yakuuna shaacirki inuu yahay qadara fi yaziida yaziidkan oo weliidka ka dambeeyo inuu qadaray ashiyaaca ashuyuuca macnaha nakiranimo yaziid oo dhan oo nakira inuu u niyeystaa dhici karto fa saara nakiratan ou noqday thuma udkhila calayhi al in la geliyey litacriif loo geliyey thuma udkhila calayhi al in la geliyay aa dhici karto litacriifi loo geliyey marka haddii yaziid asoo iska nakiro ahaa oo ninka shaacirka nakira u niyeystay oo al la geliyo macrifa loo geliyey maalayansarif maba ahinba liannahu markii horebo calamnimo ma haysanin al markii la geliyane isim oo awalkii horeba nakira alla la geliyay noqonaysaa sidii alrajul oo kale marka isim oo markii hore isim maalayansarif oo alla geli ma noqonaye isim nakira ahoo munsarif ahay oo alla geleysay noqonaysaa fa calaa haadaa laysa fiihi ma ahaanayo ilaa wasnu lficli ficilka wasankiisa mooye khaasatan ayib wayaxtamilu waxaa suuragale eh, an yakuuna baaqiyan inuu yahay calaa calamiyatihi yaziidka inuu calamnimadiisa baaqi ku yahay wa alna zaa'idatun fiihi alna ay ku siyaadsan tahay kamaa zacama siduu sheegtay man mathala bihi dadkii ku miithaaliyeen oo marka suuradan dambo yaslux an yakuuna mithaalan laakiin maadaama ixtimaalkaas ou suuragel yahay inuu ku yimaado waxaa ka fiican shay laba ixtimaal e, ay geli karto midan labada ixtimaal aa gelaynoo sidii mithaalkayga oo kalaa ka fiican sidaas uu musanifka leeyahay ayib waاlamhilaة اlkhamsatu wa hiya tafcalaani wa tafcaluuna biاlyaai wataai fiihimaa wa tafcaliina faturfacu bthubuuti الnuun wa tujzamu wa tunsabu bxadfihaa fain lam tafcal naxwa qowlihi tacaala fain lam tafcaluu walan tafcaluu intana waxa weeyaan maxaan ku irahdaa alamhilaة اlkhamsa shantii oo waa soo dhamaynay asmaadii waxa furuucda icraabta furuucda ay gashay waxaan idha todobo waay shanna asmaaday gashaa labana afcaalay gashaa shantii markaan dhammaynin labadii afcaasha galaysa midii ugu horeysa waa midaan markaan markaasuu wuxuu leeyahay walamhilatu alkhamsatu waalamhilata alkhamsata ay ku fiican tahay ila alasmaa asita iyo walamhila wa ila alamhilata alkhamsa oo aan icraab eh, asal aan la icraabayna farac la marka waxaa kugu daliil eh walamhilatu alkhamsatu hiya lama dhihina wahiya buu yidhi marka inay wax hore laga istihnaayay bay daliil u tahay wa hiya tafcalaani wa tafcaluuna bilyaai wataa'i fiihimaa walamhilatu alkhamsatu ama walamhila wa ila alamhilata alkhamsa wa hiya amhiladii khamseed ahayd tafcalaani wa bilyaai la akhriyo iyo wataa'i fiihimaa tafcalaani wa tafcaluuna yafcalaani wa yafcaluuna hadda ta u qoray yan u bedel yafcalaani tafcalaani waa lamid waxaa shaneeyo wa tafcaliina shantaas weeyaan marka hadday amhilatu اlkhamsa ay noqoto faturfacu bithubuuti nuun nuun in lagu gadaa asal eh wa tujzamu wa tunsabu bixadfiha amhilatu اlkhamsa waa noo doonaa ficil mudaaric oo alif الاثnain ama waaw اljamaaca ama nuun ama waaw اljamaaca ama alif الاثnain ama yaa muanath mukhaataba ayaa gadaal kala xariirsatay weeyaane waxaa lagu samaynayaa turfacu bthubuuti الnuun wa tujzamu wa tunsabu bxadfiha naxw fain lam tafcaluu walan tafcaluu iyo wixii lahal awa fain lam tafcaluu walan tafcaluu ayb hadda waxay mithaal u tahay lam tafcaluu waa yani amhilatu lkhamsa horta musanifka uu ka cabiray amhila waxaa loogaga cabiray waxa weeyaan amhilatu lkhamsa waxaa looga cabiray ficil kasta oo mudaarica ayaa shantan laga keeni kara walidaalika tacbiirkaasaa ka wanaagsan tacbiirka la yiraahdo afcaalu lkhamsa hadday afcaalu khamsa la dhihi lahay shan ficiloo gooni oo la yaqaano unbay noqon lahayd tanna amhila waayo yu'taa min kuli ficlin mudaaricin walidaalika tacriifkeeda kugu daliil ah marka amhilaة اlkhamsa turfacu bthubuuti الnuun waxaad leedahay tafcalaani tafcaluuna tafcaliina ficlu mudaaricu marfuuc bthubuuti الnuun waawda iyo alifta iyo yadana waa faacil fi maxali rafcin waa markii ayna ay jaazimna gelin naasibna u gelin haddii jaazim iyo naasib ou galo fain lam tafcaluu walan tafcaluu oo kale wa lam tafcaluu ficlu mudaaric majzuumu bilam wa calaamatu jasmi xadfu nuun walwaaw faacil lan tafcaluu tafcaluu ficlu mudaaric mansuubu bilan wa calaamatu nasbi xadfu nuun walwaaw faacil saas amhilatu lkhamsa marka meeshii la rabay damo in lagu godo thubuutu nuuna lagu godaa meeshii la rabay in fatxa lagu kordhigo xadfu nuuna lagu kordhigaya markii la rabo in la reebo oo sukuun lagu reebo xadfu nuuna lagu reebaya marka xadfu nuuntaas hadhow waxaa leey niyaaba la dhihi doonaa waa ku imaan doonta markaasuu uri shaarixa albaabu saadisu baabka lixaad oo mima kharaja can ilasli asalka wixii ka baxay kamid eh alamhilatu alkhamsa weeyaan wa hiya kulu ficlin mudaaricin itasalat bihi alifu اlithnayni naxwu yaquumaani lilghaa'ibayni wa taquumaani lilxaadirayni ow waaw ljamci naxwu yaquumuuna lilghaa'ibiina wa taquumuuna lilxaadiriina aw yaau lmu'anahati almukhaadaba naxwu taquumiina marka horta amhilatu lkhamsa see la yidhaahdaa kulu ficlin mudaaricin itasalat bihi alifu lithnain aw waaw ljamci aw yaau lmukhaadaba ficil mudaaric oo uu la xariisaday labadii qofood aliftoodii ama raggii waawgoodii ama naagtii dumarka aheed ya-deedii marka ficil kastana waad ka keeni kartaa yadribu yadribaani tadribaani yadribuuna tadribuuna tadribiina yaqra'u yaqra'aani taqra'aani yaqra'uuna taqra'uuna taqra'iina tabki tabkiyaani yabkiyaani yabkuuna tabkuuna tabkiina wahaakada yasmacaani tasmacaani yasmacuuna tasmacuuna tasmaciina saasaa laleeyahay marka wa xukmu hadihi اlamhila amhiladan xukumkooda alkhamsa annahaa turfacu waxaa lagu godaa bihubuuti nuuni nuunta sugnaashadiisa niyaabatan xaal ay tahay nuuntaas midka niyaab aho can idamaka naa'ib ah wa tujzamu waa la reebaa wa tunsab waa la kordhigaa bixadfihaa niyaabatan asoo naa'ib ka ah can الsukuuni iyo wاlfatxati taquulu waxaad leedahay antum taquumuuna taquumuuna ficlu mudaaricu marfuucu bidama meeshii la dhihi lahay marfuucu bithubuuti nuun markaasaa le niyaabatan can dama damadiia meesha soo geli waysay nuuntiia u noqotay nuuntan waxay leedahay marka ani meesha asal umalihe waa laysoo dirsaday niyaabaan ka ahay lam taquumuu waa lamid sidii lam tafcaluu aan soo ciraabnay lamid tahay walan taquumuu iyo lan tafcaluuna waa lamid rafacta alawala midoo hore waad goday waa likhuluwihi asig khaali ahaanshadiisoo min annaasib waljaazimi ficilkaas marfuuc bithubuutinuun marka niriyey waxaan u niri liannahu lam yadkhul calayhi naasibun walaa jaazim wa jacalta waxaad ka yeeshay calaamata rafcihi godaalkiisa calaamadiisa annuuna baad ka yeeshay wa jazamta thaani midka labaad waa jasmiso lam taquumuudaas bilan baad ku jasmisay wa calaamatu jismihi xadfu nuun waay wa nasabta thaalitha midka saddexaadna waad kor dhigtay bilanaad ku kor dhigtay wa jacalta waxaad ka yeeshay calaamata anasbi waaljasmi xadfa nuuni baad ka yeeshay qaala allahu tacaala fain lam tafcaluu walan tafcaluu qur fain lam tafcaluu taxadigii markii lagu sameeyey oo la yidhi qul faatuu bisuurati min mihlihi wadcuu shuhadaa'akum min duuni illahi in kuntum saadiqiin aa la yidhi quraankan qur-aankan oo kale haddaad wax isku haysaan la imaada adinkoo cidaad rabtaan u yeeranaysiin haddaad dad run sheega aad tihiin ood wax isku haysiin ood fasaaxo iyo balaaqa sheeganaysiin bal qur-aankii waa kaas nebi moxamed a lagu soo dejiyey mid asigoo mid ee la imaada markaasaa ilaahay wuxuu iri fain lam tafcaluu haddaadan samaynin walan tafcaluu ayib eh, eh, meel aan joogay ma garana telefoona iga gooyey calaa kuli xaal mahmaa yakun min amrin waxa weeyaan eh, fain lam tafcaluuhaa waxaan ku dhex jiray marka dadkaasaa lagu yiri hadeed qur-aankan aada la imaan karin wuxuu yidhi ilaahay fain lam tafcaluu haddii aadan hore u samaynin oo qur-aankii wax lamid e ah aada hore la imaan wayseen walan tafcaluu dib dambana ula imaan ma kartaanoo ma samayn doontaane fattaquu naara alatii uciddat lkaafiriin waxa idiinla gudboon waxa waaye inaad ilaahay amarkiisa adeecdaan ood naar ka badbaadaan marka fa in lam tafcaluu waa balaaqada qur-aanka icjaazga ilaahay wuxuu sii sheegay inay dib dambana u samayn karin qur-aankiina wuu dhex yaalaa oo habeenii maalina lagu dul akhrinayaa markaasaa la yidhi war haddaad wax isku haysaan qur-aankan ood leedihi nebi maxamed asigaa abuurtay adinku idinka mid yahay idinka dhexdhashay wuxuu asiga la yimid adinku waad la imaan kartaan haddii waxaan ilaahay ay xaggiisa ka imaanin oo wuxuu asiga samaystay u yahay adinkaaba ka wax idinka barto ka fasaaxo badana bal wax la imaada marka waxaa la ogeysiiyey waxaan inuusan muxamed min cindihi uusan kala imaanin bay ogaadeen markaasaa waxaa la yiriyay alwalu midka horo oo fa in lam tafcaluu ah jaazimun wa majzuum jaazimun mid wax jasmiye oo lamti ah iyo wa majzuum ficli la jasmiyo tafcaluudi ah wa thaani midka labaadna naasibun mid wax nasbiyey oo lan ah iyo wa mansuubun ficil la nasbiyo tafcalu ah wa calaamatu اljasmi waاnnasbi labada calaamo oo markii la jasmiye markii la nasbi isku mid waa alxadfu weeyaan marka waxaa imaan karta inuu ardayga isweydiyo haddii amhilatu lkhamsa nuuntii oo la gooyay ay calaamatu ljasmi tahay oo markii in la jasmiyo nuunta la goynaa markii in la nasbiyana nuunta la goynaa seenku kala ogaan karaa ana hada alficla mansuub inuu yahay in mansuum yahay seen u kala bixin karaa markaasaa laleeyahy bibasaata jiddan waa la kala bixin karaa waxaa lagu kala bixin karaa waxa weeyaan jawaasimtaa la yaqaanaa oo todoba iyo toban ama sideed iyo toban ah nawaasibtana waa la yaqaanaa toban weeyaan marka tobankii nawaasibka ay mid kamid hadduu ficilka soo galo waxaad ogaanaysaa ficilkaas mansuub inuu yahay haddii toban iyo sideedii majzuum oo jawaasimtahe mid kamid hadduu soo galna ficilkaas inuu majzuum yahay yaad ogaanaysaa markaas sidaasaad ku kala garanaysaa laakiin ficlan ficilka amhilatu lkhamsa hadduu yahay fii xaalati اljasmi wa xaalati nasbi waa isku mid oo xadfu nuun ba ay wada yihiin wallahu aclam wsala اllah wslama calى nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin